alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi waman ihtada bihudaah wabacd faasalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatuh qala almualifu xafidah llah almaqlub qala alxaafid ibnu xajar raximah llah fi nukat almaqlubu xaqiiqatuhu ibdaalu man yucrafu biriwaayatin bigayrihi ibdaalu man yucrafu biriwaayatin bigayrihi iska ilaali ha odhanin almaqlubu xaqiiqatu ibdaalu man yucrafu biriwaayati ayrihi biriwaayati gayrihi sida saxdee waxa weeyaan biriwaayatin bigayrihi faydkl fiihi ibdaalu raawin aw akara min raawin xata isnaad kuli waqad yaqacu dalika camda ima bqasdi اqraab aw liqasdi اmtixaan waqad yaqacu wahman faaqsaamuhu ثalaaثة aw wahman wahiya kulaha fi lisnaadi waqad yaqacu nadiruha fi lmatni waqad yaqacu fiihima jamiica markuu mualifku ka soo baxay xadiiskii almucallal ee uu inoo sheegay tacriifkiisa ee uu inoo sheegay cidda maaragtay loo daba fadhiisanayo ehelka u ah ee uu inoo sheegay xaaladiisa iyo qarsoonaan badnaantiisa ou inoo tilmaamay sida xadiiska mucalalkaa lagu garan karo iyo amfilo ama suwar ka mid a ah, ayuu wuxuu ku xigsiiyey nooc anwaacda cilalka axaadiista gasho ka mid a ah, oo la yidhaha almaqluub almaqluub macnihiisu waxa weeye biikhtisaar raawi baa xadiis warinaya xadiiska ayuu wuxuu u warinayaa si khilaafsan sidii loo wariyo xaqiiqada ahayd oo muxuu samaynaya wuxuu samaynayaa waxaa iska dhaafaya raawi ruwaadda ka mida magaciisa ayaa iska dhaafaya ama laba raawi oo isu magac eeg oo magacooda qaab isugu qaldami karo ayuu isku qaldaya xadiis lagu yaqaanay raawi ruwaada ka midi inuu isagu wariyo oo xadiiskaasi min riwaayati fulan ibnu fulan uu yahay ayuu wuxuu ka dhigayaa min riwaayati raawin aakhar raawi kale riwaayadiisa marka qalbi baa galay qalbigaasi laba magac buu isku qalday oo iskaga qaldamay raawiga maqluub waxaa loo yidhi waa la dhalangediyey maqluubka maxaa la dhaha shayga la rogo soo ma maxaa kusoo marteen duruustii fiqiga salaatulistisqa marka la tukanayo maxaa sunnadeeda ka mid a ah? qalbu ridaai calaa gayri wajhi soo ma in la gediyo wixii qofkuu dusha ka xidhnaa ridaag iyo goi i oo hollaabna tafaa'ulan in ilaahay xaalad saa u qalbiyo waay marka maqluub waa maxay waa waa kii isdhaafay kii qofka warinaya iska weydaartay magacii ayaa iska weydaaranaya raawiga raawiga xadiiska wariya magiciisii buu qaldaya ima wuu asbaabtiisuna waa saddex ima wuu u kasaya wa imaa wuxuu u sameeyey iqraab iqraab waa maxay inuu cid inuu cid ahlulcilmiga xadiiskan wariyey markay maqlaan ilen qaabkii u hayeen qaab aan ahayn buu u warinayaaye inuu doonayo inuu u muuqdo nin wax cusub haya waay ama wahmi bay u dhici kartaa culimadu waxay idhahdeen xadiiska maqluubkaa dee qalbigu waa cilo waayo haddii raawi magiciisii maalan magiciisi iyo magicii aabihii la isdhaafiyo ama raawi raawi kale lagu bedelo dee raawigan xadiiskan ruwaadda warisay ka mid maaha ma aragtaad haddii raawigii wariye magaciisii la qaldo la qalbiyena dee iyana waa ishkaal ilaa dhow la garan waaya sooma ama cid kale oo magacan sidan qalbigaa ula baa lagu qaldaya hadduu haddaba raawigu u qastiyo raawiga sidan samaynaya hadduu u qastiyo oo can camdin iyo ukas u sameeyo iyo barheedh culimadu waxay bee beentay ka mid noqonaysa hal yajuusu lkadib qofka lagu qabto ee saas warkiisa uu ku caddaadaana dee nin been sheegayo noqonaya marka waa in loo qasdiyaa ma banaana qofkii u qasdiyeena isagoo xadiis nebi warinayaana wuu ku dembaabaya hadday ku caddaatay inuu u qasdiyeyna cadaaladiisa waa lagu duraya ma aragtaad waxaa timi qofkii qasdul u sameeyey cid baa la imtixaamayey oo la hubinayay xifdigooda maalan ama la rabay bal in laysku dayo in lagu bal inuu garto iyo in kale in la kala ogaado ama qasdulimtixaan baa loo sameeyey ta noocaasi culimadu waxa way bannaan tahay baa yani qofkii u sameeyey lilxaaja iyo baahi waa inuu caddeeyo waa inuu caddeeyo waxa weeyaan isla markaba sidii saxdahayd waa in la caddeeyo hadduu calaa sabiili lkhaa u dhacana de hadduu calaa sabiili lkhaa u dhacana wuxuu noqonayaa awhaamtii muxadisiintii khaadoodiibuu ka mid noqonaya ima min qabiili shaadi aw min qabiili lmunkari aw min qabiili alwahmi aladii yaqacu fiihi aruwaat maarata qaala alxaafid ibn xajar raximah llah wuxuu yihi fi nukat annukat cala kitaab ibn salax baa la yidhaha kitaabkaas xaafid ibn xajar raximah llah kitaabkii ibnu salax ayuu wuxuu saaray tacliiqaad tawdiixaad istidraakaad taqyiidaad fawaaid muhima dabeedna waxa uu bixiyey annukat cala musalax la mujalad isago ayuu taabacany taxqiiqa isagoo risaalo cilmiya ah waxaana risaalo cilmiya ku qaatay sida aan aan haalib daniga hadda aan si daakirada ah kusugan waxaa kitaabka risaalo cilmiya ku qaatay ashaykhu rabiic bn hadi lmadkhli raximah llah waana min ajwad lkutub cala bni salax kitaabka xaafid bn xajar waay wuxuu yihi sheekhu almaqlubu xaafid bn xajar wuxu yhi almaqlubu xadiiskii istaba maray ama la gediyey xaqiiqatu xaqiiqadiisu waxa weeye ibdaalu man yucrafu mid la garanayo biriwaayatin raawi xadiis lagu yaqaanay baa lagu bedelayaa bikayrihi cidaan aan lagu aqoon hadalka ufiirso xadiiskan waxaa lagu yaqaanay inuu wariyo suhayl ibn abi saalix ayaa lagu yaqaanay maalan xadiiskii suhayl ibn abi saalix inuu wariyo lagu yaqaanay ama hishaam adastawaayi inuu weriyo lagu yaqaanay ayuu raawi riwaayata ka midi qaaday waxa uu ka dhigay xadiiskii min riwaayati raawin aakhar xadiiskanna culimmadu markay matnigiisa maqlaanba isla markiiba cidda ay u garanayaan inuu xadiiskaa wariyey waa suhayl bn abi saalix mhishamdawi waadix sooma muxadisiintuna waxaad kutubtooda ku arkaysaa in badan iyagoo leh hada alxadiisu yucrafu bifulan hada alxadiis min xadiisi fulan xadiiska hebel baa wariyey isagaa lagu yaqaanay ma garata ninka meeshii lagu yaqaanay meel ahaan mariya waxaad arkaysaa muxadisiintu way calaamadinayaan hada xadiisun gariib min riwaayati fulan bay leeyihi xadiiskani isagoo hebel warinayo waa war ariib ah. waa war ariiba ah. waay marka raawi xadiis lagu yaqaana lagu bedelayaa raawi lagu aqoon ibdaalu man yucrafu biriwaayatin raawigii lagu yaqaanay riwaayad xadiis mucayana inuu isagu wariyo ku caan noqday ayaa lagu bedelayaa bikayrihi cid isaga ahayn fayadkhulu fiihi tacriif baa waxaa soo gelaya ibdaalu raawin raawi lagu bedelo aw akara ama wax ka badan in lagu bedelo aw akara min raawin ama hal raawi wax ka badan in la bedelo xata isnaada kulihi xataa isnaadka dhammaantii la bedelo xataa isnaadka dhammaantii la bedelo mararka qaarkood waxaa dhacda dee isnaadka gebigiisuba dadka qaarkood bedelaan si iqraab iyo waxa la ay u sameeyaan waqad yaqacu dalika arrintaasi waxay dhici kartaa camdan ukas bay udhici karta ima biqasdilqraabi ukaskaasi waa maxay waa inuu qofku doonayo inuu war aan muxadisiin haynin sheego ama cid muxadisiinta ka uu shay ku kediyo oo u bal eego inay inay gartaan iyo inaanay garanin maaragta iqraabku waa saas aw liqasdi limtixaan ama uu doonayo inuu raawigan caalim culimadii xadiiska ka inuu ku imtixaamo inagii soo marnay de buhaari baa laga sheegay culimo kalena waa laga sheegay waqad yaac wuu dhici karaa haddii markaa biqasdiliqraab uu u jeedo raawigu oo uu u kasayo de waa xukunkiisu iman doonaa haddii liqasdilimtixaan loo jeedana de waa in markaba waa la samayn karaa muxadisiinta qaarkood waa sameeyeen laakiin waa in markaba la saxo oo la sheego inay warkaas sida waqad yaacu wahman ama wahaman inuu wahmi u dhaca laga yaaba oo uu caalim culimada ka mida ama raawi rawaadda ka mid uu ismoodsiiyo in raawiga halkan ku jiray hebel hebel ahaa ama hebel magiciisu uu sidan ahaa uu magaciis dabamariyo kacab ibnu muruha maalan murat ibnu kacab uu ka dhigo isagoo u malaynaya inuu saa ku saxan yahay ya ama uu raawi kale oon raawigii ahayn meesha keeno ay isku dabaqad yihiin maalan maarata waxyaabihii soo maray waxaa ka mid a sheekh ka mid a culimadayda fudalada ah kitaabu alifay oo aan dhigayay ba waxaa igu soo maray waxa uu tilmaamayey ahlu sunati waljamaaca xuquuqda saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee ay saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam u qirsan yihiin ama ayay saxaabadu nebiga ku leedahay inay ka mid tahay cafan ay saxaabadu saxaabada nebigu ummadda ku leedahay inay ka mid tahay wuxuu sheekhaasi ka hadlayay saxaabada nebiga sala allahu calayh wasalama xuquuqda ay ku leeyihiin ummadda inta kale inay ka mid tahay in dhammaantood saxaabada nebiga janna looga markhaati kao fi ljumla waayo ilaahay jala wacalaa uga markhaati kacay soo ma hay saabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar aladiina tabacuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu wacadda lahum janaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha dalika alfawz lcaiim iyo aayaad kaloo badan oo la mid a ah. wakulla wacada allahu lxusna waxaa kaloo xuquuqda saxaabada ka mida ah buu yihi ay ahlu sunati waljamaca taqaasiyiin ciddii acyaantooda iyo ashkhaastooda la magac dhabay inta la magac dhabay la sheegay inay min ahluljanna yihiin oo nusuus saxiixii ku soo aroorto haabitin in acyaantooda looga markhaati kaco soo ma markaasuu wuxuu sheegay rag dhowruu sardiyey raggii uu sardiyey waxaa ka mid ah thaabit ibnu qays ibnu shamaas markuu thaabit sheegayey ayaa magacii wuxuu u qormay oo qalinku ka xaday sahw qalin baa la yidhaahye ninay isagoo kale ka qarsoomi karto taasi maahe waxa waxa uu uga qormay magacii qays ibnu thaabit maxaa iska dhaafay magi laba magicii raawiga iyo magicii aabihii ayuu wuxuu qadimay maxay haadaa waa wahmi waana qalbi sababuhu alwahmu wa sahmu sababuhu alwahmu wa sahmu lqalb waanaan u sheegay jazaa allah khayran kaan hadda cumrada tegey ayaan u sheego ku uri sheekhana halkaasi waa sidaa iyo sidaas waana sahwu qalab qalinkaa kaa xaday oo iska kaa dhaaftay deedna way ii duceeyey allahu khayra dabcaadka dambena lagu sixi doona iyadiy kuwa kaleba waaya waqad yaacu wahman fa aqsaamuhu alaa aqsaamtiisu waa saddexdaa marka wax loo sameeyey ama liqasdi limtixaan loo sameeyey ama waxa weeyaan ama camdi u dhacay daa wax camdi u dhacay iyo wax imtixaan u dhacay iyo wax wahmi u dhacay wa kullaha fi lisnaad dhammaanteed isnaadka ayay dhacdaa kuwaas isnaadkay galaan waqad yaqacu nadiiruhaa fi lmatni matnigana way geli kartaa waqad yaqacu nadiiruhaa mid lamidna wuxuu dhici karaa fi lmatni matniga xadiiska waqad yaqacu fiihima jamiica qalbigu inuu matniga iyo sanadkanama galaan waa laga yaaba soo ma matniga maalan qalbiyada galay maxaa ka mid a qalbiyada galay waxaa ka mid a warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama eesh xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu hal shimaalu tunfiq ya ikhwaan sida saxdaa maxay ahayd xataa laa taclama yamiinuhu xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu hada min alqalbi aladi yaqacu fi lmatni xukmu lmaqluub in facala raawi hadduu raawigu sameeyo xadiiska uu qalbiyo camdan ukas uu qalbiyo fahuwa min alkadibi bay ka midta wasaaxibuhu saaxiibkiisuna marduudu riwaayati wey ilaa an yafcalahu inuu sameeyo mooyaane cala sabiili limtixaani qaab jaribaad ah alimtixaan waa maxay jaribaad inuu qaab jaribaada u sameeyo mooyaane ima liqasdi limtixaan jaribaad darteed inuu sameeyo mooyaane maxaa la jaribayaa quwat itqaanu xifdi raawi raawiga xifdigiisu inuu yani mutqan yahay ama raawigu uu daabit liaxaadiiii uu yahay ya waa sidii ragga qaarkood ay ku sameeyeen abu nucaym fadl ibnu dukayn soo ma iyo aimo kalaba dee aimana samaysa saas oo liqasdi imtixaan u samaysay kaa liqasdi imtixaanka loo sameeyey ayaa laga soo reebayaa hadduu raawigu u kaso qalbiga kaasna waxaa shardiya in marka qasdigii laga lahaa dhammaado in la bayaamiyo waadix sooma si ciddii maqashay aanay sidiisii ugu qaadan wain facalahu khaaan hadduu u sameeyo gef iyo calaa sabiili lwahmi uu u sameeyo fa huwa min qabiili shaadi buu ka mid yahay aw ilmunkari buu ka mid yahay shaadkiiyo munkarku maxay ahaayeen shaadkiiyo munkarku waxay ahaayeen akhdaade sooma marka akhdaadii ayuu qalbiguna ku biirayaa marka waa <clears throat> marka xadiiskaas muxadisiintu waxay u yaqaaniin maqluub ha maqluub ay u yaqaaniin waana waxyaabaha xifdiga raawiga dee akhtaada ka dhici karta ee ku iman karta nooc kamida wey almudraj almudraj waxa weeyaan xadiiskii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaan ka mid ahayn oo xadiiskii dhex gelay weyaan mudraj waa kii la wax la dhex geliyey macnaheedu waxa weeye ama isnaadkaa waxa gelaya waxaan ka mid ahayn ama matnigii xadiiskaa waxa gelaya waxaan ka mid ahayn maaragtaad laakiin wax calaamadoo ku tusinaysa shaygaa xadiiska dhex galay ee aan ka mid ahayni inaanu ka mid ahayni meesha ma taallo maxaad markaa ad u wada moodaysaa maxaad u wada qaadanaysaa inay dhammaanteed xadiiskii kamidta oo xadiiskii sidan wada yahay xaqiiqadana sidaasi khilaafsan wey wax laga yaaba inay isweydiiso oo maxaa lagu garanaya dee waxaa lagu garanaya cilalkan sheekhu uu taxay hadday shaadka noqoto hadday munkarka noqoto hadday maqluubka noqoto hadday mudrajka noqoto ya hadday aqsaam kaloo aynu soo marnay noqoto waxyaabaha xifdiga raawiga ku tacalluqo oo dhan waxaa lagu garanayaa jamcu turuqi wa diraasat lxadiis xadiiska duruqdiisi inaa isu keento riwaayaadkiisii isu keento xadiiskan aad taqaano la garanayo ciddii halkii uu mari jiray xadiiskan iyo cidda warisay mareer wadiina xadiiskan wariyey maxaadiis reer shaam wariyeenba maxaadiis reer xijaas wariyeenba maxaadiis muntashirahoo dad badani wariyeenba maxaadiis madaar lahoo hal madaar ku wareegaa meeluu isugu yimaado riwaayaadkiisoo dhamilaba mise waa xadiis meeshuu isugu yimaadaa ay tahay uun saxaabiga wahaakada marka saasaa lagu ogaada mudrajku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ima in sanadka wax galaan waa imaa in matniga wax galaan sheekhu mudrajka muu tacriifinin laakiin mudrajku tacriifkiisu wuxuu ku koobayay waa xadiis uu galay ama la raacshay wax aan ka mid ahayn aanna la caddaynin inaanu ka mid ahayn oo aad moodeysa daahirka daahirka inuu maxay ka mid yahay de inuu xadiis ka mid yahay mudrajulmatni buu sheekhu horeysiye wuxu ui mudrajulmatni mudraj cafwan mudrajulisnaad buu horaysiye wuxuu yihi mudrajulisnaad aqsaamun weeye alwalu waa aqsaam waa qaybo bal hadda ilaa afar qaybood buu ka sheegi doonaa bal hadda dhegeyso wuxuu yidhi wa an yarwiya inay wariyaan jamaacatun koox baa warisay alxadiisa xadiis biasaaniida bay ku weriyeen oo mukhtalifatin kala duwan jamaaco ruwaatu lxadiis ka mida ayaa hal xadiis wariyey halkaa xadiis nin walba isnaadkiisiibuu ka wariyey asaaniid kala duduwan culimo kala duduwan bay ka soo qaateen xadiiskaas xadiiska matnigiisu waa isku mid laakiin asaaniidda iyo ay ruwaadu siday ku nin walba siday ku soo gaadhay hal sanadoo isku mida maahe asaaniid kala duduwan uruq buu leya xadiiskaas fa yarwiihi waxaa xadiiskii warinaya canhum iyagii waxaa ka warinaya ruwaaddi ah ruwaad maalan maalan shan raawiba waxay wariyeen xadiiskaas nin walba sanad isagu uu leeyahy buu xadiiska ku wariyey iyo culimo ama sheekh laba sheekh saddex sheekh oo culimadii ka mid ka wariyey nin baa xadiiskii ka wariyey nimankii wada wariyey oo dhan fa alkulla riwaayaadkoodii o dhan wuxuu ku kalminayaa calaa isnaadin waaxidin sanad quro min tilka alasaaniid ka a walaa yubayinu lkhtilaaf ikhtilaafkina caddayn maayo walaa yubayinu lkhtilaaf ikhtilaafkina caddayn maayo macnaheed waa maxay macnaheed waxa weeye xadiis asaaniid iyo duruq kala duwan lahaa oo ruwaad culimaahay saa u wariyeen ayuu nin ragga ka mid ee ah, ruwaadda ka mid intuu yimaaduu nimankii wariyu asaaniidda nimankii lahaaba xadiiska ka qaadanaya matniga xadiiska isku mid soo maa muxuu samaynaya dhammaan wixii ay wariyeen asaaniiddoodii kala duduwaneed hal isnaad buu xadiiskii kaga warinaya dhammaantood xadaanii fulan qaala xadaanii fulan qaala wuxuu odhaya xadaanii fulanu wafulanun wafulanun wafulan shantii nin xadiiska wariyey ayuu hal mar sheegay markaasuu hebel hebel bay wariyey dabadeedna shantii sanada kala duwanaaya xadiiska ku wariyeen mid kamiduu dooranaya oo hal sanadunbuu sheegaya xadiiskiina u maxaa loo qaadanaya shantan nin inay xadiiskan u wariyeen sidee sanadkan inay ku wada wariyeen soo ma ila isaguu jamciye xadaanii fulanu wafulanu wa fulaanu wa fulaan afar maala ama hadduu shanto shantoodaba sheego afartan nin xadiiskan way wariyeen waa sax laakiin nin walba xadiiskan sanadkan uu asaaniiddoodii mid ka midu qaadanaya intii kalena uu ka tegaya dhammaantood xadiiska marka ma sanadkaasi ku wariyeen kumay warin soo ma idan xadiiskaas mudrajulmatni baa ku dhacay mudrajulisnaad baa ku dhacay bay culimadu yihaheen oo siduu ugu dhacay ninkani sanadka wuxuu geliyey ciidaan sanadkan ka mid ahayn qofka maqlaana wuxuu u malaynayaa inuu mashaayikhdan dhammaantood halkan sanad kaga qaatay xadiiska warkaas maxayd sheekh ya ha warkaas waa nin baa wuxuu wariyey maalan xadiisku wuxuu ku ururayaa raawi baa wuxuu wariyey xadiis buu wariyey wuxuu ka wariyey naafic naaficna wuxuu ka wariyey ibnu cumar maalan imaamu maalik buu ka wariyey imaam maaligna naaficuu ka wariyey naaficna ibnu cumar buu ka wariyey ibnu cumarna nebigu ka wariyey ha ibnu cumarna nebiga sala allahu alay wasalam ayuu ka wariyey ruwaad saddexoo kale ayaa xadiiskan maalig wariyey la warisay maalig laakiin ruwaaddaas naafic iyo iyo iyo ibnu cumar xadiiska kamay wariyin culimo kale ka wariyeen xadiiskuna xadiiskan buu la matni yahay xaggee laysugu yimaadaa nabiga sal allah alay waslam baa isugu yimaada ma aragtaad raawibaa markuu arkay inuu xadiiski isku mid yahay ayuu intuu afartoodiiba sheego xadaanaa fulan wafulan wafulan waimaam maalik buu leey maalan markaasuu sanadkii maali ku wada warinaya muxuu sanadka maalik kelidii ugu wada warinaya dee maalik waa imaam soma ha nin dee ninka arkaa uu ka maagayo wey aanu hore ugu soo degdegayni waad fahanti sooma ha marka waxaa laga yaabaa inuu qofkii saamic ahaa u qaato inay wadadan wada mareen rawaadani walaysa alamru calaa dalik warkuna sidaas maaha warkuna sidaas maaha kaas idraaisnaad baa laydhaha waa suuro ka mida athani labaad an yakuuna almatnu cinda raawin ilaa tarafan minhu raawi raawi ruwaadda ka a ayaa xadiiskan wariyey ruwaad kalena way warisay ruwaaddaa raawi kamida xadiiskan wuu wariyey intiisa badan wuu wariyey laakiin qicad xadiiska ka a ayuu sanad kale ku warinaya xadiiska matnigiisa intiisa badan ra waa uu wariyey laakiin qicad matniga xadiiska ka mida ayuu sheekh kale ka qaatay oo sanad kale uu ku haysta marka matniga xadiiska marka isaga loo eego matniga xadiiska ma laba sheekh buu haysta mise midh ah? qura laba sheekh buu haysta soo ma ruwaadda kalena hal sheekh ba u haystaan maala muxuu samaynaya marka an yakuuna matnu cinda raawin matnigiibaa raawi uu warinayaa ilaa arafan minhu in yaroo kamida mooyaane fainahu cindahu isaga matniga intaa arafkaa kamida wuu wariyey laakiin biisnaadin aakhara sanad kale ku wariyey fa yarwiihi canhu waxaa ka warinaya xadiiskii ka wada warinaya taaman isagoo ishaysto isku dhammastiran raawi kalea ka warinaya bilisnaadil awali buu kaga warinaya isnaadkii horeo qura aan miaalkani miaalka wa lagu fahma axaadiista nabiga sal alla alay slm waa miaal aan suuradun kusoo dhaweynayo waxaa ka mid a ah xadiis aa ah soo marteen oo lacana allahu araashi wlmurtashi iyo ilaahay ha nacdalo raashiga iyo murtashiga iyo ninka u kala qaadaya soo ma ayib waxaa kaloo soo arortay ama mithaalba aynu ka dhigi karnaa iftiraadiga xadiisku nebigu uhi khamriga waxaa lagu nacdalay ka iibinaya iyo ka cabaya iyo ka sida iyo ka dilaalka ka ah soo xadiiskaasi maalan raawi baa wariyey haalibkiisa sanad buu ku haysta qicad ka sheekh kalu ka wariyo sanad kalu ka wariyo isagu xadiiskaas laba sanad buu haystaa soo sidii buu usheegay isagu raawi baa xadiiskii ka wada wariyey dabeedna warshawhe weli labada xadiis mu wada warin ha dabadeedna labadii matniya labada sanad kala lahaa sanadkii labada matnigii labada sanad kala lahaa ayuu qaadaya hal sanad buu ku warinaya maxaad u qaadanaysaa marka in matnigani dhammaantii lagu wariyey sanadka saxna maaha lacan allahu rashi wlmurtashi wra lafdiga ayaa iga lumaya wuxuu ninka u kala maaragtay dilaalka ka ah ee u kala shaqaynayana alla ha nacdalo markaasuu hadhow intuu isku kabo buu hal sanad ku warinaya marka xadiiska idraajku xagu ka galay idraajku wuxuu ka galay sanad baa lagu rakibay wax aanu matnigiisii kamid ahayn soo martaad ilan qicad baanan sanadkan lagu warin laba suuro kalena way leedahay berri baynu sheegi doonaa iyadiyo waxa weeyaan idraajka matniga subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watub